بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلفك حكاها لدونا انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيهما laba arrimood buu kaga hadli doonaa oo kale ah caqdigii ijaarada ee fasakhmidiisii uu fasakhmayey iyo in khiyaar loo yeesho ijaaradii iyo labada arrimood ee infisaakhii khiyaarkii ah waxa sababaya keenaya wuxuu yidhi laa tanfasikhu lijaaratu ijaaradii fasakhmi mayso bicudrin cudurdaar ku fasakhmi mayso wadalika miaalka tacaduri waquudi xamaamin biyo kululayskii wixii lagu hurinayey inuusan suroobin oo kala weebeeye wa safarin iyo safar weebeeye wa maradi musta'jiri daabatin lisafarin qofkii daabo usoo kiraystay safar xanuunkiisi uu xanuunsaday weebeeye wuxuu ku yidhi ijaaradu fasakhmi mayso caqdiga ijaaradu fasakhmi mahayo cudurdaar uu ku cudurdaarkaasoo aan gelin macquud calayhi wixii caqdigu ku dhacay hadduu cudurdaar galo oo uu suuroobi waayo in la intifaacsado la dheefsado shaygii la kareeyey dee markaasi wuu fasakhmaya caqdigii jarada sida noo imaan doonta laakiin cudurdaarku haddii uu ku yimaado qofkii kareeyaha ahaa ee mu'ajirka ama mustaajirkii uu ku yimaado taasi ma fasakhayso caqdigii ijaarada maalan qofkii daaba kareeyey ijaarata dima ayaa xanuunsaday oo awoodi kari waayey inuu daabadii raaco amaba tacaduri waquudi xamaamin biyo kululeyskii oo xamaamkii lagu maydhanayey ee biyaha kulul lagu diyaarinayay waddamada waxaa laga isticmaalaa qabow sida shaam oo kale haddii wixii lagu hurinayey biyihii ay dhammaadaan ama ay go'aan oo qofkii mustaajirka ka go'aan sida maalan dabkii lagu hurinayey amaba xaabadii amaba gaaskii ayaa go'ay ijaaradii ma fasakh mayso sidoo kale haddii uu safro qofkii maalan guri karaystay inuu dabo u karaystay hadduu safar ku yimaado oo gurigiiba uu dheebsan kari waayo ijaaradii ma fasakhmayso haddii qofkii daabo u karaystay safar uu xanuunsado gaadhibuu u karaystay inuu ku safro dabeetana wuu xanuunsaday qofkii isbitaal baaba la geeyey maba safri karo ijaaradii ma fasakhmayso maxaa yeele waxaasoo idil khalalku kuma jiro macquudu calayhiga waxaan caqdiguu ku dhacay ee daabadii ama gurigii iyo wixii la midkaa in la kireeyey wax ceeba ku timid ama khalal ah ma jiro isla markaa dhibaatadaa ku timid qofkii waxa weeye kireeyaha ama kiraystaha ahaa waxaa lagaga bixi karaa inuu naa'ib yeesho istinaab ah inuu qof kale hawshii u dirsado ayaa suuragal ah maalan gurigii uu ka tegey uu ka safray ee uu kiraystay qof kalu ka kirayn karaa ama uu dejin karaa daabadii uu kiraysta inuu ku safro qof kalu ku wareejin karaa oo dhihi karaa daabadii ku safar wahaakada laa tanfasikhu lijaaratu ijaaradii ma fasakhmayso bicudrin cudurdaar ku fasakhi mayso ka tacaduri waquudi xamaamin biyo kululays wixii lagu hurinayay oo suuroobi waayo weebeeye e wa safarin iyo safar oo kale weebeeye wa maradi musta'jiri daabatin daaba qofkii u kiraystay xanuunkiisii weebeeye lisafari safar u kiraystay walow istaajara hadduu u kiraysto ardan dhul lizaraacatin beeris hadduu u kiraysto fa zaraca dabeetana uu beero fa halaka zarcu beertii ayay halaagsanto bijaa'ixatin musiibay ku halaagsanto falaysa lahu lfasku fasakhid xaq oo male qofkii mustaajirka ahaa walaa xatu shayin min alujrati wax ujradii ka mid ah inuu ka ridana xaq uma leh wuxuu ku yidhi dhul buu u kiraystay inuu beer ka beerto dabeetana beertii buu ka beeray beertii ayaa halaagsanto waxaa ku timid musiibo maalan hamaday baa ku timid ama kulayl daran baa ku yimid oo beertii bi'iyey ama daad ama ayax iyo wixii la mid ah beertii way ba'day qofkii mustaajirka ahaa xaq uma leh inuu caqdiga ijaarada uu fasakho isla markaana inuu ujradii wax ka rido oo lacagtii lagu heshiiyey uu wax ka dhimo xaq uma le labadaa midna maxaa yeele musiibadani waxay ku timid beertii qofkan kiraysta ahaa uu meesha ka beeray ee manfacadii dhulku waa tam way dhammaystiranta laakiin dhulkii hadduu talaf ku yimaado oo khusuubadii uu ku soo bixinaya beerta ay ka ba'do taasi waxa weeye ijaaradii way fasakhaysaa muddadii inta soo hadhay ijaaradii way ku fasakhmaysaa walow istaajara arda dhul hadduu u kiraysto lizaraacatin beerisu fazarca uu dabeetana uu beero fahalaka zarcu beertii ay halaagsanto bijaa'ixatin musiiba ay ku halaagsanto falaysa lahu xaq uma leh qofkii mustaajarka alfasqu caqdiga ijaarada inuu fasakho walaa xatu shayan shay inuu ka rido min alujrati ujradii ka mid ah watanfasiku ijaaradii way ku fasakhmaysaa bimowti daabati daabadii dhimashadeeda walajiiri iyo qofkii lasoo kiraysta dhimashadiisa daabadii iyo ajiirkii almucayanayni ee la cayimay fi lmustaqbali muddada soo socota ayay ku fasakhmaysaa lalmaadi muddadii tagtayse ku fasakhmi mayso fi ladhari muctamad haddaan qabanno oo fa yastaqiru marka waxaa sugnaanaya qisduhu intii tagtay wixii kaga soo hagaagayay min almusama wixii lagu heshiiyey la magacaabay ee lacagtii waxa weye ujrada ahayd wuxuu ku yidhi ijaaradii way ku fasakhmaysaa haddii daabadii la kireeyey ee mucayanka ahayd ay dhimato daabaa lagu heshiiyey in la kala kiraysto daabadii la cayimay ee lagu heshiiyey xadidnayd ayaaba dhimatay markii muddo la isticmaalay ayay dhimatay oo muddadii qayb ka mid a ah tagtay waxa weeyaan ijaaradii markaa muddada soo socotay ku fasakhmaysa lakiin muddadii tagtay ku fasakhmi mayso sidoo kale qof baa qof kale yani soo kiraystay mucayan ah inuu shaqo u qabto dabeetana qofkii uu soo kiraystay ajiirka mucayanka ahaa ayaaba dhintay isagoo muddo shaqeeyey oon laakiin shaqadii dhamaystirin wixii soo socday muddadii wixii ka harsanaa ijaaradii ku fasakmaysa laakiin intii tagtay ku fasakhi mayso inta soo socota uu ku fasakhi maxaa yeele macquud calayhigii wixii lagu heshiiyey ee caqdigu ku dhacay ee ama aha daabada ama qofkii ajiirka ee mucayanka ahaa ayaa meesha ka baxay manfacadiisiina way raacday waa muddadii soo socotay laakiin muddadii tagtay ijaarada intii ka tagtay muddadeedii ku fasakhi mayso sababtoo ah intaa de waaba la oofsaday manfacadeeda soo maaha maalan qof baa gaari buu kiraystay muddo bil ah dabeetana markii uu han iyo toban cisho uu gaarhigii adeegsanayey ayay gaadhigii aafa samaawi a ku timid matoorkii baaba duqeeyey maalan markaa gaarhigii telef maadaamuu ku yimid oo uusan qofkii mustaajirkaa ah intifaacsan karin han iyo tobankii cishee harsanayd ijaaradii ku fasakhmaysaa laakiin han iyo tobankii cishee tagtay ijaaradii ku fasakhmi mayso oo waxa weeye intaasi way tagtay manfacadeedana la oofsay walidaalik qisdigii ka khuseeyey musamihii lagu heshiiyey maalan haddii lagu heshiiyey muddadaas gaadhida kiradiisa inay noqoto saddex boqol oo doolar waxaa loo celinaya qofkii mustaajirka ahaa boqol iyo konton maadaama uu haaf muddadii uu gaadhiga haystay haaf kalena waxa weeye gaadhigii u xumaaday watanfasiku way ku fasakhmaysaa ijaaradii bimowti daabati daabadii dhimashadeeda walajiiri ajiirkii qofkii lasoo kiraystay almucayanayn labadaasoo almucayanayn la cayimay fi lmustaqbali muddadii lasoo socotay lalmaadi laakiin muddadii tagtay ku fasakhmaysa fi ladhari muctamad haddaan qabanno oo fa yastaqiru kolkaa waxaa sugnaanaya qisduhu qisdu lmaadi intii tagtay wixii kaga soo hagaagayay min almusama wixii la magacaabay ee ujrada ahaa walaa tanfasikhu fasakhi maysa ijaaradii bimowti alcaaqidayni labadii caaqidayn dhimashadooda ku fasakhmi mayso wa mutawalli lwaqfi qofkii waqfiga la wareegayey ee waqfiga mas-uulka ka ahaa dhimashadiisii ku fasakhmi mayso walow ajara albaطnu اlأwal baطnigii koobaad calooshii koobaad ama dadkii koobaad haddii ay kireeyaan waqafkii muddatan muddo wamaata dabeetna badnigaasi uu dhinto qabla tamaamiha muddadii intayna dhammaystirmin ka hor aw mas'alu weliyu weligii uu kireeyo sabiyan ilma yar oo mas-uulu ka yahay muddatan muddo uu kireeyo laa yabluqu fiiha muddada uusan ku qaangaadhayn bisini da oo fa balaqa dabeetana uu ku qaangaadhay ilmihii yaraa bilixtilaami biyaduulin falasaxu muctamad waxaa weeye infisaakhuhaa ijaarada inay ku fasakhmayso fi lwaqfi waqafkii inay ku fasakhmayso lasabiyi laakiin ilmihii yaraa ayna ku fasakhmaynin wuxuu ku yidhi ijaaradu ku fasakhmayso oo ku buri mayso labadii caaqidayn mu'ajir iyo mustaajir haddii ay dhintaan ama midkooduu dhinto maxaa yeelay ijaaradu waa caqdi laazim ah cuquudda laasimka ahna caaqidaynka haddii ay dhintaan ama midkoodu dhinto ku fasakhi mahayaan marka ijaaradii way baaqi ahaanaysaa ilaa intay muddadu ka dhammaanayso kii dhintay dhaxlihiisii unbaa meeshiisii gelaya sidoo kale haddii uu dhinto qof waqaf naadirka ah ama mas-uulka ahaa oo waqafkaana maalan guri buu ahaa oo gurigii waa la kireeyey dabeetana ninkii waqafkaas mas ka ahaa ee yani xilkiisa hayay ayaaba dhintay sidoo kale ijaaradii fasakhmi mayso qof kalena ma meeshiisi la gelinaya oo halkii ka sii wadaya mas-uuliyadda waqafka haddii hantidan la kireeyey ahayd waqaf oo qofkii waaqifka ahaa uu tartiibay dadkii uu ku waqfay oo maalan awlaaddiisii ayuu ku waqfay uma awlaadu awlaadi wuxuu idhi gurigan waxaan ku waqfay awlaaddayda carruurtayda aan dhalay hadday kuwaasi dabar go'aan waxaa kusoo xigi doona oo waqafka yeelan doona awlaaddayda awlaadday sii dhaleen dabeetana badnigii koowaad awlaaddii ahaa ayaa gurigii kireeyey mudday kireeyeen maalan waxay ku heshiiyeen gurigaas in la kireeyo muddo soddon sano ah soddonkii sano oo iyadoon dhammaanin bayba dabarku inba awlaadii waa dhinteen ijaaradii ma fasikmaysaa way ku fasikmaysaa ijaaradii sababtoo ah waqafkii markan ayada ah badnigii koobaad ee awlaadda ahayd wuu ka wareego wuxuu u wareegay istixqaaqiisii badnigii labaad yacni jiilkii labaad buu u wareegay awlaadulawlaad ah maadaamay dhinteen marka qoladan kiraysay guriga maadaamay dhinteen hadda wax wilaayanaysan ku lahayn waqafkii wax niyaaba inaysan ku lahayn marka xaq uma leh in ijaaradoodii ay sii socoto walidalik ijaaradii way buraysaa badniga dambe hadday ijaaradii cusboonaysiinayaan iyo haddayna cusboonaysiinayn ayagay u taallaa waa awlaad اlawlaad taasi waa waqafkii welibaa wuxuu kireeyey ilmo yaroo mas-uulu ka yahay muddo uusan ku qaangaadhayn da dabeetana ilmihii ayaa wuxuu ku qaangaadhay ixtilaam maalan ilmahani wuxuu ahaa saddex iyo toban jir markii uu kiranayay muddo sanad ahaan ugu kirayay inuu meel ka shaqeeyo dabeetana ilmihii ayaa biyoduuliyey sanadkii dhexdiisi sida caadiga ah ilmuhu wuxuu ku qaangaari lahaa laba sano kadib soo ma da-da haddii la ego ixtiraam ba ku qaangaadhay marka ijaaradii ma fasakhmaysaa maya ilmihii yaraa ijaaradii la kireeyey weligiis uu kireeyey ma fasakhmayso sababtoo ah weligan wuxuu ku dhisay tasarufkiisii maslaxata sabiy ilmaha yarka maslaxadiisuu ku dhisay walidalik ma fasakhmaysa ijaaradii halkii bay kasii soconaysa intay muddadaas lagu heshiiyey ka dhammaanayso shaqadii halkii buu ka sii wadayaa ilmaha yarka qaan gaadhay walaa tanfasikh ku fasakhi mayso ijaaradii bimowti alcaaqidayn labadii caaqidayn geeridooda wa mutawalli lwaqfi qofkii waqafka mas-uulka ahaa walow ajara haddii uu kireeyo ama walow aajara haddii uu kireeyo albaطnu اlأwalu jiilkii koobaad ee waqafka lagu waqfay hadday kireeyaan ee waqafkii muddatan muddo oo wamaata uu dhinto badligii ooaad qabla tamaamiha ah, muddada intayn dhamaystirin ka hor awa mase alweliyu weligiiba wuxuu kireeyey sabiyan ilmo yar oo mas-uulu ka yahay muddatan mudduu kireeyey laa yabluquu ku qaangaadhayn ilmihii yaraa fiiha muddada dhexdeeda bisini da fa balaga wuxuu ku qaangaadhay bilixtilaami biyaduulin fala saxu muctamad waxa weeye infisaaquha ijaarada inay ku fasakhmayso fi lwaqfi waqafkii lasabiyi ilmihii yaraase aysan ku fasakhmaynin walasaxu muctamad waxa weeye annaha ijaaradii tanfasakh inay ku fasakhmayso binhidaami daari guriga dumitaankiisii lanqitaaci maai ardin dhul biyihii guyitaankood ku fasakhi mayso dhulkaasoo istujarad loo soo kiraystay lizaraacatin beer bal hase yeeshee yabut waxaa sugnaanaya alkhiyaaru khiyaar baa sugnaanaya waasbu daabati daabada dhicitaankeedii la kirey daabadii la kireeyey dhicitaankeedii waibaaqu lcabdi addoonkii la kireeyey dhuumashadiisii yubitu lkhiyaar khiyaar ayuu u sugayay qofkii mustaajirka ahaa inuu caqdigii ku sii socdo iyo inuu ka baxo wuxuu ku ijaaradii waxay ku fasakhmaysaa haddii guri la kireeyo gurigii dumitaankiisi haddii gurigii la kireeyeyba uu dumo ijaaradii way fasakhmaysaa sababtoo ah magacii guriga ayaa meeshii ka baxay manfacadiina meeshay ka baxday waaya laakiin ku fasakhmi ijaaradii dhul loo kireeyey beer haddii biyihii ay beertii ka go'aan oo beertii bilaa biyey noqoto ijaaradii beertaasi fasakhmi mayse eh waxa weeyaan waa ceeb ku timid laakiin khiyaar buu yeelanayaa qofkii mustaajirka inuu caqdigii ku sii socdo iyo inuu ka baxo bal yubitu lkhiyaar haddii daaba la kireeyo neef baa la kireeyey maalan faras oo kale neefkii la kireeyey ayaaba la dhacay ama addoon baa la kireeyey addoonkii la kireeyey baa dhuuntay oo sayidkiisi ka dhuuntay taana waxa weeye ijaaradii ma fasakhaysee waxa weeye khiyaar baa u sugnaanaya qofkii musta'jarka ahaa maxaa yeele manfacad inuu oofsado ayaan suuroobayn daabbo la dhacay inay soo noqon in kale aan la ogeyn addoon in la heli doono in kale aan la ogeyn waxa weeye khiyaar baa u qofkii musta'jarka ahaa hadduu fasakhana intii soo hadhay ee muddadii ka harsanayd ayuun bay ku fasakhmaysaa intii hore way tagtay wuxuu ku yidhi annaha ay jaaradii tanfasikh way ku fasakmaysaa biinhidaami daari gurigii duumitaankiisii lanqiaaci maai ardin dhul biyihii gu'itaankood ku fasakhi mayso dhulkaasoo istujirad loo soo kiraysa lisiraacatin beer bal hase yeeshee yadbutu lkhiyaaru khiyaar ayaa sugnaanaya wa qasbu daabati daabada dhicitaankeeda waibaaqu lcabdi addoonka dhuumashadiisa yubitu wuxuu sugayaa kaasi alkhiyaara khiyaar ayuu u sugayaa qofkii mustaajarka ahaa walow akra hadduu kireeyo jimaalan awr oo waharaba uu cararo ninkii kireeyey awrtaas oo watarakaha awrtii uu kaga tago cinda almuktari kii karaysta agtiisa raajaca alqaadi qaadiga ayuu ugu laaban doonaa liyamuunaha si uu uga kharash gareeyo kharash biilkeedii u bixiyo awrtaas min maali ljammaali ninkii awrta iska lahaa xoolihiisa fain lam yajid lahu maalan wax xoolahaba hadduusan u helin oo qaadigii uusan arag xooluhu ninkaasi ka tegey ikhtarada calayhi wuu kusoo dul amaahanayaa fain waiqa qaadigii hadduu ku kalsoonaado bilmuktari qofkii kiraystay awrtaas dafacahu ilayhi xoolihii uu soo amaahday ayuu u dhiibayaa wailaa haddii kale uusan ku kalsoonayn jacalahu xoolihii wuxuu u dhiibayaa cinda iqatin qof lagu kalsoon yahay agtiisa ayuu dhigayaa walahu waxaa u bannaan an yabiica inuu iibiyo qaadigii minhaa halihii ama geelii inuu wax ka iibiyo ayuu xaq u leeyahay qadara nafaqati biilkii awrtaasi u baahnayd qadarkeedii walow adina haddii uu u fasaxo lilmubtani qofkii kiraystaa fi linfaaqi inuu ka biilo awrtii min maalihi xoolihiisi liyarjica si uu ugu laabto ninkii awrtan iska lahaa markii la helo jaaza arrinkaasi waa banaayin fi ladhar muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi nin baa nin kale wuxuu ka kirayey awr dabeetana ninkii awrta kireeyey ayuunbaa baxsaday oo la waayey awrtiina wuxuu kaga tegey qofkii kiraystaha ahaa agtiisa dabcan awrtan kharash bay u baahantah calaf bay u baahantah calafkeedii iyo biyaheedii yaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay qofka awrtan iska leh haddaba xaggee laga bixinaya maadaama ninkii iska lahaaba uu baxsaday wuxuu idhi qaadigii ayuu ninkan ugu noqonayaa awrtan soo kiraystay si uu qaadigaasi oga biilo awrtaas xoolihii uu ka tegey ninkan awrta iska leh haddii oolo ka tegey hadduusan xoolo ka teginse qaadigaa u soo amahanaya lacag laga biilo awrtaas dabeetana hadhow asaga laga qaado haddii haddaba lacagtii uu usoo amaahdo laba midun weeye inuu ku kalsoon yahay ninkan muktariga ah ee awrta kiraystay oo markaa lacagtii asaga u dhiibo iyo inuusan ku kalsoonayn hadduusan ku kalsoonayn wuxuu ku wareejinayaa lacagtii qof iqa ah oo haynaya oo ka biilaya awrtii sidoo kale qaadigii markan ayada ah ee ninkan uusan wax hantiya ah ka tegin waxaa u bannaan inuu geelii qayb ka mida ah uu iibiyo si intii kale soo hadhay looga biilo lacagtaa inta la iibiyey qadra nafaqa waliba wuxuu iibinaya nafaqadooda in ku filan in ku filan ayuu geeli ka iibinaya si intii kale looga biilo ninkii muktariga ahaa ee awrta kiraystay haddii uu u fasaxo qaadigii uu dhaho adigu kharashka awrtan bixi dabeetana ninkii awrtan iska lahaa markii aan hello ayaan kharashkaa kaaga soo celinayaa taasina way bannaantahay sida muctamadka ah walow akra hadduu kireeyo jimaalan awr oo waharaba uu baxsado wataraka uu kaga tago cinda almuktari kiraysta agtiisa raajica alqaadi qaadiga ayuu ku laabanayaa liyamuunahaa si uu u kharash gareeyo oo oga biilo awrti min maali ljamaali ninkii awrta iska lahaa xoolihiisa fain lam yajid lahu maalan wax xoolaha haduusan u helin iqtarada calayhi kusoo dul amaahanaya fain wasiqa hadduu ku kalsoonaada qaadiga bilmuktari kiraystihi dafacahu ilayhi wixii soo amaahday ayuu u dhiibayaa wailaa haddii kale uusan ku kalsoonayn jacalahu wuu ka yeelayaa xolihii uu soo amaahday cinda iqatin qof lagu kalsoonya agtii walow waxaa u bannaan qaadigii sidoo kale an yabiica inuu iibiyo minhaa awrtii wax ka mid ah barh ka mida ah inuu iibiyo qadra nafaqati biilka awrtaasi u baahan tahay qadarkeeda inuu ka iibiyo oo markaa intii kale lagu kharash gareeyo walow adina haddii u fasaxo lilmuctarii qofkii karaystaha ahaa filinfaaqi inuu asagu biilo awrtii min maalihi xolihiisana uu ka biilo liyarjica si ugu noqdo ninkii awrta iska lahaa jaazkaasina waa banaanya i adhar muctamad hadaan qabano wamataa qabada almuktari qofkii kiraysta ahaa mar alla markii uu gudoomo addaabata daabadii aw iddaara ama gurigii oo wa amsakahaa uu gacanta ku hayo xataa madat muddat lijaarati ilaa ay ka tagto muddadii kirada istaqarat ilujratu ujradii way sugnaanaysaa wain lam yantafic yuusaman dheefsaninbae wakadaa taa waxaa la mid ah low igtara hadduu kiraysto daabatan daabo lirukuubin fuulitaan u kiraysa ilaa mawdicin meel uu u fuulo waqabadaha dabeetana daabadii uu gudoomo madat muddatu imkaani sayri socodka suurtagalnimadiisa muddadeedii ay tagto ilayhi mawdica asaga ah loo socdo taa umay la mid taayadna wa sawaaun fiihi arrinkaa waxaa isku mid ah ijaaratu lcayni caynta ijaaradeedii iyo wadimmati ijaaratu dima ayaa isku mid ah idaa sallama haddii uu wareejiyo addaabata almawsuufata daabadii la tilmaamay ee lagu heshiiyey wuxuu yidhi qofkii muktariga ahaa ee cayn mu'ajara ah kiraystay cayntaas ha noqoto daabo ama daar ha noqoto ama yani daabo neef ha noqdo ama guri ha noqdo haddii uu iska haysto daabadii ama daartii uu gacanta ku hayo uusan dheefsanin ilaa muddadii ijaaradu ay ka tagto ujradii kiradii lagu heshiiyey waa lagu yeelanaya ninkaas xataa hadduusan dheefsanin nin baa guri kiraystay muddo bil ah dabeetana guriga isaga oo aan dheefsanin bay muddadii ku dhammaatay gurigii wuu xidhay suu lahaa aad u geshid aad geshid aad geshid ayay muddadii ku dhammaatay dee ujradii waa lagu yeelanaya ujradii waa lagu yeelanaya daab buu soo kiraystay aad ku safartid buu lahaa daabadii meel buu ku xidhay ama gaarigii meel buu ku baakimay suu u lahaa waad safri waad safri ayay muddadii ku dul dhammaatay isagoon gaarigiiba dheefsanin waxa weeye ujradii waa lagu yeelanaya maxaa yeelay manaaficdii gacantiisii ka hoos baaba'day marka beddelkeedii baa lagu yeelanayaa sida mabiicii haddii qofkii mushtariga gacantiisii uu ku dhinto lacagtii mabiica lagu yeelanayo oo kale ila manfaadii waxa wey asaga wax yarnayd asaga gacanta ku hay taa waxaa la mid ah hadduu daabo usoo kiraysto inuu meel u fuulo daabadii isla markaana daabadii uu guddoomo muddadii uu ku gaari lahaa meeshiina waxa weeye ay tagto muddo uu ku gaari karo meeshaa uu daabada u kiraystay ay tagto taana waa un la mid oo ujradii way ku sugnaanaysaa waa lagu yeelanayaa labada masale maxay u kala duwan yihiin labada masalo taa horena waa ijaaro lagu heshiiyey muddo tanna waa ijaaro lagu xadiday maxay camal tadambana waa camal ayaa lagu xadiday oo wusuul ilaa mowdic mucayan meel mucayan lagu gaaro daabadii ayaa lagu heshiiyey taa horena waa muddo hadday muddadii tagto waa lagu yeelanayaa ujradii ama ha dheefsado shaygu kiraysta ama yuusan dheefsanin sidoo kale haddii camal lagu heshiiyey inuu daabadaa meel ku gaadho meeshiina una ku gaadhin oo waxa weeye uu iska hayay muddo uu ku gaari lahaanaya tagto waa lagu yeelanaya ujradii labada suura waa isku mid haddaba labadaa suura ee soo tilmaannayba waxaa isku mid ah ijaaraة اlcayn ijaaraة اdima laakiin ijaaraة dima waxuu qayd sii raacay mualifku daabadii mawsuufada ahayd inuu wareejiyo waa in daabadii la tilmaamay wasfiga lagu dabdiyey ila ijaaraة dima waa mawsuufe waa in daabadii markaa uu wareejiyo qofkii mustaajirka ku wareejiyo watastairu way ku sugnaanaysaa fi اlijaarai اfaasidai ijaaradii faasidaheed waxaa ku sugnaanaysa ujra اmil ujra mil baa ku sugnaanaysa bima yastaqiru bihi wuxuu ku sugnaanaya ayay ku sugnaanaysaa almusama musami wuxuu ku sugnaanaya wixii la magacaabee lagu heshiiyey fi صaxiixati ijaaradii saxiixahayd ijaaradu laba mid bay noqon inay tahay ijaaro saxiixa oo shuruuddeedii arkaanteeda oofsatay inay tahay ijaaro faasid ah oo shuruuddeedii ama arkaanteedii bar la waayo maalan hadduu ciwadkii ijahaale soo gasho muddadii ijahaale ay ku jirto waa ijaaro faasida haddaba ijaarada faasidada ah ijaaradu hadday tahay ijaaro faasid ah oo shuruuddeeda bar la waayo ujro ma lagu yeelanayaa qofkii mustaajirka ah nacam waa lagu yeelanaya laakiin ujrada lagu yeelanaya ma wixii lagu heshiiyey mise ujrat lmithl maya wixii lagu heshiiyey ma noqonayso waa ujrat lmithl shaygaas muddada inta la kireeyo ayuunbaa laga qaadaya ama ha ka badato wixii lagu heshiiye ama ha ka yaraato laakiin ujrat lmithligaas muxuu ku sugnaanaya wixii uu ku sugnaanayo musamihii ijaarada saxiixayd musamaha wuxuu ijaarada saxiixa ku sugnaanayay ayuunbuu ku sugnaanayaa maalan hadduu qofkii ijaarada fasid wax ku karaysto dabeetana daabadii maalan ijaarada fasid ku karaystay iska hayo oo uusan dheebsanin waxa weeye waa lagu yeelanayaa ujratulmitl waa wixii ah musamihii ku sugnaanayay wixii lagu heshiiyey ijaarada saxiixa ayuunbuu ujratulmitl inay ku sugnaanaysa masaa'ishana soo dhaaftay idil masalada waxay u laabanaysaa hadda ka soo dhaaftay oo ahayd xukmu fasid alcuquud ka xukmi saxiixaha fi damaani wa cadamihi xukmu faasid alcuquud ka xukmi صaxiixiha fi الضamaani وacadamihi yacni cuquudda faasidka ah xukumkeedu waxa weeye xukumka cuquudda صaxiixa xagga damaanka iyo xagga damaanka la'aantiisa wuxuu idhi watastaqiru way ku sugnaanaysaa fi lijaarati alfaasidi ijaaradii faasidaheedi ujrat lmili ujrat lmili ayaa ku sugnaanaysa bima shay buu ku sugnaanaysa yastaqiru bihi uu ku sugnaanaya almusama wixii la magacaabay lagu heshiiyey fi saxiixati ijaaradii saxiixahayd walow akraa haddii uu kireeyo caynan cayn hadduu kireeyo muddatan muddo oo walam yusalimhaa cayntii uusan wareejin xataa madat ilaa muddadii ka tagto infasakhat ijaarada way fasakhmaysaa walow lam yuqadir haddii uusan qadarin muddatan muddo oo waajara uu u kireeyo daabadii lirukuubin fuulitaan ilaa mawdicin meel loo fuulayo oo walam yusalimha daabadii uusan dhiibin xataa madad ilaa ay ka tagto muddatu sayri muddadii socodka meesha laga soconayay fala saxu muctamad waxaa weeye annahaa ijaaradii laa tanfasakhu inaysan fasakhmaynin wuxuu ku yidhi haddii uu shay kireeyo muddo dabeetana ninkii shaygaa kireeyey uusan wareejinin qofkii uu ka kireeyo shayga uusan ku wareejinin ilaa muddadii lagu heshiiyey ka dhammaato ijaaradasaas ku fasakmaysa nibaa nin kale gaari ka karayay maalan wuxuu idhi gaariga waxaan kaa karayey maanta laga bilaabo ilaa waxa weeye bishan ay ka dhammaanayso ilaa bishan ay ka dhammaanayso dabeetana ninkii mu'ajirka ahaa ayaan daabadii ku wareejinay ninkii mustaajirka ahaa gaarigi uu iska hayey iska hayey iska hayey ilaa muddadii ay ka dhammaato bishii ay ka dhammaato ijaaradasaas ku fasakmaysa maxaa yeele waxa lagu heshiiyey muddo ninkana muddadii muusan dhiibin shaygii uu kireeyey marka manfacadiiba saasay ku tagtay iyo muddadii lagu heshiiyeyba taa waa haddii muddo lagu heshiiyey haddii ijaaradii aan muddo lagu xadidin oo camal lagu xadido camalku muxuu noqday in daaba loo kiraysta maalan in meel lagu gaadho daabadan wuxuu hi waxaan kaa kiraystay inaan magaalo heblaayo ku gaadho laakiin lama dhihin muddadaas muddo lama magacaabin isla markaana ninkii mu'ajirkaah daabadii uusan wareejinin ilaa muddadii lagu gaari lahaa meesha ay ka tagto marka iyada jaaradi ma asamaysaa ma fasakmayso maxaa yeelay maqsuudku wuxuu ah in meesha lagu gaadho soo maha dee taasi weli wakhtigeedii waa laabay ay wakti baa la oofsan karaa wakti lagu heshiiyo mucayanana ma jiro oo la yidhi waktigaas ayaan daabada kaa kiraystay marka waxa la daabadii halkaa magaalo heblaaye aan ugu safraya waxa weeye mar hadday tagtay muddadii lagu gaari lahaa magaaladaas ma fasakmayso waxa weeye ayi wakti ayaa lagu wareejin karaa oo magaalada ku gaari karaa wuxuu walow akrah hadduu kareeyo caynan cayn muddo muddatan muddo u kareeyo walam yusalima cayntii uusan wareejin madat ilaa muddadii ka tagto infasakhat ijaaradii waa fasakhmaysaa walow lam yuqadir hadduusan qadarin uusan jaangoynin muddatan muddo oo waajara uu u kireeyey rukuubin fuulitaan daabadii la fuulay ilaa mawdicin meel loo fuulayo walam yusalimha dabeetana daabadii uusan dhiibin xataa madat muddatu sayr ilaa ay ka tagto muddadii loo socon lahaa meesha ayada ah fala saxu muctamad waxa weeye annaha ijaara ilaa tanfasikhin ifsan fasakmaynin walow ajara haddii uu kireeyo cabdahu addoonkiisii hadduu kireeyo uma dabeetana actiqhu addoonkii uu xoreeyo fala saxu muctamad waxa weeye annaha laa tanfasikhu lijaara ijaarada inaysan fasakmaynin wa annahu shaniye laa khiyaara lilcabdi addoonkii wax khiyaara uu leeyahay ma jirto waladharu muctamad waxaa weeye annahu shaniye laa yarjicu halkaa ma yarjicu idin qora mise laa yarjicu halkaa saxa laa baa ku jirta halkaa waladharu muctamad waxaa weeye annahu shaniye laa yarjicu inuusan kula laabanaynin addoonkii calaa sayidihi sayidkiisii biujrati maa bacda alcitqi xoraynta wixii ka dambeeyey ujradeedii inuusan sayidkiisi kula laabanaynin muxuu ku yidhi nin baa addoonkiisii kareeyey dabeetana addoonkii ayuu dan ilaahay u xoreeyey ijaaradii ma fasakmaysaa maya ma fasakmayso maxaa yeelay caqdigan xorayntu waa tabarucu ku tabarucay sayidku inuu milkigiisii addoonka ka zuuliyo manaaficduna marka asagoo maba lahaynba ninkaa kiraystay ayaa manaaficda iska lahaa marka uu xoreeyey marka ijaarada halkiiba kasii soconaysaa addoonkii sidii inbuu shaqaalo u noqonaya ilaa muddadii ka dhammaanayso haddaba addoonkii khiyaar ma leeyahay oo caqdigii ijaarada ma fasakhi karaa maya markii la xoreeyey kadib caqdigii ijaarada ma fasakhi karo haba shaqeeye ee intii la xoreeyey ee xorka ahaa wixii ujro ahaa ma kula laabanayaa sayidkiisii oo intii la xoreeyey ma dhihi karaa intaan xorka ahaa ujradii aad iga qaadatay isii maya kula laaban mahayo maxaa yeelay de heshiisku wuxuu ahaa un in addoonkan la xoreeyo laakiin laguma heshiinin marka ayada ah manaaficda maba lahaynba ninkan muajirka ee mustaajirka manaaficda iska lahaa saa kula laaban maayo walow ajara cabdu addoonkiisa hadduu kariyatuma dabeetana actaqa u xoreeyay falaa saxu muctamad annaha laa tanfasikhu lijaaratu ijaarada inaysan fasakmayn wa annahu laa khiyaar lcabd addoonkii wax khiyaar inuusan lahayn waladaru muctamad waxaa weeye annahu shaaniya laa yarjicu inuusan kula laabanin addoonkii calaa sayidii sayidkiisii biujrati maa bacda alcidqi xoraynta wixii ka dambeeyey ujradeedii wayaصixu waxaa asaxaya baycu lmustajarati cayntii la kiraystay iibinteedii lilmuktari qofkii kiraystay in laga iibiyo walaa tanfasikhu lijaaratu ijaaradu ma fasakmayso fi lasaxi muctamad haddaan qaban walow baacahaa cayntii la kireeyey hadduu ka iibiyey ligayrihi mustaajir waxaan ahayn jaaza waa bannaanya fi ladhar muctamad haddaan qaban walaa tanfasikhu ijaaradu ma fasakmayso wuxuu ku yidhi cayntii mustaajarad ahayd ee la kiraystay ma la iibin karaa waa la iibin karaa qofkii kiraystayna waa laga iibin karaa qofkii kiraystay qof aan ahaynna waa laga iibin karaa maalan qof baa guri laga kireeyey muddo muddadii oon dhammaanin ayaa ninkii guriga iska lahaabaa ka iibiyey mustaajirkii gurigii wuxuu hi gurigan aan kaa iibiyey gebigiisaba way heshiiyeen oo uu ka iibiyey ma bannaanta arrintaasi way bannaanta waaya ila ninkan isagaaba guriga gacanta ku haye haddii laga iibiyo dee waxa weeye marka hore manfacadu lahaa milkiga caynta muusan lahayn soo maha lakiin marka laga iibiyo cayntii manfacadii buu yeelanaya ijaaradina ma fasakmayso ijaarada halkii bay kasi soconaysaa ijaaradii halkii ayay kasi soconaysaa maxaa yeelay markan uu ka iibiye waxa weeyaan yani caqdiga beec wuxuu ku dhacay cayntii oo manfacadeedu masluubta waaya sidoo kale haddii uu ka iibiyo qofkii uu ka keriyey qof aan ahayn taana waa un la mido way bannaan tahay wayna asaxaysaa qof buu guri ka kareeyey muddo maalan saddex bilood ah dabeetana qofkii oo guriga ku jira ayuu guriga ku dul iibiyo qof kale oo kiraystihii aan ahayn ayuu guriga ka iibiy banaanta arrintaas way bannaanta marka muddadii inta ka harsan waxa weye waxaa loo wareegaya ninkii waxa weeye guriga iibsaday ayaa guriga manfacadiisii iyo wixiiso dhan yeelanaya lakiin ijaaradii ma fasakmayso wayasix waxaa asaxaya baycu lmustaajarati cayntii la kala kiraystay in la iibiyo lilmuktari qofkii la kiraystana laga iibiyo walaa tanfasik lijaaratu ijaaradii mana fasakmayso fi asax muctamad haddaan qaban walow baca hadduu ka iibiyo cayntii mustaajarada ahayd ligayrihi qofkii kiraystaha qof aan ahayn jaaz arrinkaasi waa banaaya fi adhar muctamad haddaan qaban walaa tanfasik ijaaradii ma fasakmayso kitaabu ixyaa'i اlmawaat dhulkii dhintay noolayntiisii ayuu kitaab yahay ixyaa lmawaat iyo wixii la sheegi doono ayuu baabkani ama kitaabkan mualifka ka hadli doonaa araafici fi sharxi sagiir wuxuu ku yidhi almawaat waxa weeyaan waa dhulka aan biyaha lahayn alardu alatii laa maa laha waa dhulka aan biyaha lahayn ayaa mawaat la yidhaahdaa walaa yantaficu biha axad axadna uusan dheefsanayn maawardi iyo rooyaanin waxay dhaheen xaddu lmawaati cinda ashaafici maa lam yakun caamiran walaa xariiman licaamir waa wixii aan caamir ahayn aan dhisnayn isla markaana seere aan u ahayn wax dhisan ama caamirka u dhowaado ama ka fogaado marka tacriifkan dambe ee ah in uu yahay dhul aan dhisnayn seeran aan u hayn caamir ayaa u dhow tacriifkii mualifka uu sheegay ee ahaa alardu alatii lam tucamar qad dhulka aan weligiiba aan la dhisanin la camiranin ee cidna aynan waxba ka dhisanin dhulkaa wey dhulka mawaadka loo yaqaano waa waxaa asal u ah haddaba ixyaa lmawaat qabla اlijmac axaadii waxaa ka mid axaadiidaas ah xadiidka nebigu yuri sal اla alay waslam man camara ardan laysa liaxadin fahuwa xaqu biha qofkii camira dhul uusan lahayn asaga u xaq badan rawah albukhaari axaadiidtaas ayaa u daliil ah waana laba nooc suu ibnu rifca uu sheegay ixyaa asli ah iyo ixyaa hee aan asli ahayn kan asliga waxaa weeye waa kan weliga la camirin maa lam yucamar qad waa mid aan weliga la camirin daari waa mid dib ka yimid maa khariba bacda cimaarati اljaahiliya waa dhulka inta la camiray wakhtigii jaahiliyada dabeetana kharaab ku yimid oo laga guuray kaana waa la noolayn karaa labadaaba waa la noolayn karaa wuxuu idhi alardu alatii lam tucamar qad dhulka aan weligiiba aan la camirin ee waxba laga dhisin in kaanat dhulkaasi hadday hadduu ku yaallo bibilaadi اlislaam waddanka islaamka falilmuslimi qofkii muslimka wuxuu xaqu leeyahay tamalukaa inuu ku milkiyo bilixya ay noolayn walayse huwa ixyaagaas uma sugnaan lidimniyin qof dimi ah wa in kaana dhulkii hadduu ku yaalo bibilaadi اlkufaar wadanka gaalada falahum waxaa u bannaan gaaladii ixyaaha dhulka inay nooleeyaan wakadaa saasoo kale limuslimi qofkii muslimka inuu nooleeya ayaa xaq uu leeyahay in kaanat waa hadday tahay arladaas la noolaynayo mima laa yadubuuna almuslimiina canha waxayna muslimiinta ka hor istaagayn aan u ee dhistaas ayuunbaa dhulkaana iska leh fain lam yucraf haddii aan la garanayn qofkii iska lahaa dhulka walcimaaratu dhismaha ku yaalana islaamiyatu cimaaro islaamigu yahay famaalun daa'icun waxa weye waa dhul daa'icah oo lunsan oo cid aan la garanayn wain kaanat hadday tahay cimaaradii jaahiliyatan mid jaahili ah faladharu muctamad waxa weeye annahu dhulkaa camiran yumlaku in lagu milkin karo bilixyaa'i noolayn wuxuu ku yidhi dhulka aan weligii waxba laga dhisin ee la camirin laba mid weeye inuu dhulkaasi yahay dhul islaam iyo dhulkaasi inuu dhul gaalo yacni inuu ku yaallo waddanka islaamka iyo inuu ku yaallo waddanka gaalada labada mid weeye hadduu waddanka islaamka ku yaallo qofka muslimka ah xaq buu u leeyahay dhulkaa inuu ixyeeyo u nooleeyo ixyeyntana mualifka noo tilmaami doono qaabka dhulka loo nooleynayo loo ixyeynayo waayahay laakiin qof dimi ah oo gaal ah ama yahuudi ama nasraani jizyadii bixinaya dhulka islaam ku nool xaq umale dhulka islaamka inuu ixyaa ku sameeyo oo uu milkiyo tuu nooleeyo dhul bannaan inuu milkiyo xaq umale gaalkaas maxaa yeele taasi waxa weeye culuw iyo isticlaa inuu dhulkii islaamka uu ku kor noqonayo marka xaq uma leh hadduu waddankaa uu dhul ku yaallo uu yahay waddan gaalo gaaladii ma nooleyn karaan nacam gaalada xaq bayna dhulkooda inay dhistaan oy nooleeyaan oy milkiyaan maxaa yeele de waa dhulkoodii sidoo kale qof muslima xaq buu leeyahay dhulka gaalada dhul bannaan inuu iska nooleeyo xaq buu leeyahay uu milkiyo waa haddaysan gaaladu dhulkaa u diidaynin oo sistamkoodii qawaanintooda ina u diidaynin hadda waddamada gaalada waxaa jira dhulal bannaan oo dawladdu iska leedahay oo waxaaba lagu yidhi waddanka ingiriiska dhulkiisoo dhan boqortooyada iska leh dadku shacabku dhulba ma leh walidaalika haddaad dhul ixyaa ku samaynayso waa in dawladdii ay ku fasaxdaa dowladdu waa kuu fasaxay dhul iskama milkin karti sidanoo kale ma dowladdu waxba aysan lahayn shacabku dhulka ay wada leeyihiin maaha marka haddaynay kuu diidayn oo sistamkooda kuu diidayn waad xayan kartaa dhulkooda oo waad la wareegi kartaa kaasi waa dhulkii bannaanaa amaa dhulka dhis ay ku taallo ee macmuurka ah qofkii waxa weeye dhulka camire ee dhisay ayaa iska leh haddii aan la gerayn qofkii haddaba dhisay waxa weeye isla markaa laba mid baan u kala qaadaynaa cimaarada ku taalla inay tahay islaami iyo inay tahay jaahili aahaarta ka muuqata dhismahaas inay tahay aahaar islaam oo maalan magacyada islaamka ku yaalla minaarad baa ku taalla yacni calaamaha dad islaam lagu yaqaan ayaa meesha ka muuqata marka wuxuu noqonayaa xoolo islaam oo daa'ic oo lunsan oo la baadagoobi doono qofki iska lahaa oo la haybin doono haddii cimaaradu ay tahay cimaarad jaahiliya ah oo dhismahan dhismo jaahiliyu yahay jaahiliyadu waxa wayaan xilligii ka horreeyey islaamka kaasi waxa weeye khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadka ah waxaa lagu milkin karaa ixyaa in la nooleeyo oo qofkii dhulkii waxa weeye xilligii jaahiliyada wax laga dhisay dib wuu u milkin karaa haddii uu asagu la wareego oo wax ka dhiso wuxuu ku yidhi alardu alatii lam tucamar qad dhulka aan weligii la camirin waxba laga dhisanayn kaana hadday dhulkaasi uu ku yaalo bibalaadi islam waddanka islaamka falilmuslimi qofkii muslimka wuxuu xaq u leeyahay tamaluka inuu kula wareego bilixyaa noolayn walayse huwa ixyaagaasi uma sugnaan lidimiyin qof dimi ah wain kaanat ardadaas hadday ku taala bibilaadi kufaari waddanka gaalada falahum waxay xaq u leeyihiin ixyaauha dhulka inay nooleeyaan wakadaa waxaa u bannaan arrinkaas oo la mid ah lilmuslim qofkii wakada lilmuslim qofkii muslimkana xaq buu leeyahay asna inuu nooleeyo ixyaa ku sameeyo dhulka gaalada in kaanat hadday tahay dhulkaas mima laa yadubbuuna almuslimiina canha waxayna muslimiinta ayna u diideen inay ka hor istaagayn inay nooleeyaan wamaa kaana macmuuran wixii dhisan falimaalikii qofkii dhismaha iska leh ayuunbaa dhulkaana iska leh fain lam yucraf haddaan qofkaa la garanin walcimaaratu wlxaal wowdaas waa wow lxaal alcimaaratu dhismihiin islaamiyatu dhul islaami u yahay famaalun daayicun waa maal lunsan wain kaana hadday cimaaraday tahay jaahiliyatan mid jaahili ah faladharu muctamad waxaa weeye annahu dhulkaa asaga ah ee dhisan xilligii jaahiliyada la dhisay yumlaku in lagu milkinaya bilixyaai nooleen walaa yumlaku lama milkiyo bilixyaai nooleen laguma milkiyo xariimu macmuurin dhul dhisan seerihii wahuwa xariimkaas haddaan kuu tilmaamo waxaa weeye maa tamasu lxaajatu baahidu waxay u taabanayso macnaa loo baahan yahay ilayhi xariimkaas loogu baahan yahay litamaami اlintifaac si macmuurkii dhulkii dhisnaa loo dheefsado faxariimulqaryat haddaba tuulada xariimkeedu waxaa weeye annaadi golihii weeye lagu sheekaysanayey wamurtakadu اlkhayli fardihii meeshii lagu oradsiinaye weeye lagu tartaminayey wamunaakhu اlibili geelii meeshii la fadhiisinayey weeye wamaطraxu الramaadi dambaskii meeshii lagu qubay weeye wanaxwuhaa iyo wixii la mid ah wa xariimu lbi'ri ceelka seerihiisuna waxa weye fi lmawaatib meel cidla ah ku yaala mowqifu naasixi qofka ceelka shubaya halka uu istaagayo walxawdu darki waduulaabu iyo saaqyadii lagaga dhaansanayey ceelka wamujtamacu lmaa'i biyuhu meeshay kusoo ururayeen wamutaradadu daabati daabadii meeshay ku noqnoqonaysay ama xoolihii meeshay ku noqnoqonayeen wa xariimu daari guriga seerihiisuna fi lmawaati meel cidlaha ku yaalla maطraxu ramaadin dambaskii meeshii lagu shubaya weeye wa kunaasatun iyo qashinkii wa haljun iyo barafkii halkii lagu qubaye weeye wamamarun iyo halkii loo soo marayey gurigaas oo fii sawbi albaabi albaabka meesha ku quman ama ku toosan ah wa xariimu aabaari alqanaati laas abaareedyada seerahoodu maa shay weeye low xufira haddii la qodo fiihi dhexdiisa naqasa maauha biyaheedu ay naaqusayaan isdhimayaan aw amase khiifa laga baqayo alhiniyaaru inuu soo dumo wadaaru lmaxfuufatu gurigii lagu hareeriyey biduunin guryo laa xariima laha wax seera ah maba leh mualifku markuu tilmaamay in dhulka ixyaa lagu milkiyo haddii dhul bannaan oo cidi kaaga soo horreeyin aad adu wax ka dhisto inaad milkinayso dhulkaas ood hantinayso ayuu halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabo aan bannaanayn in la milkiyo oo xyaa lagu milkiyo waa xariim waa dhul seerihii marka xariimkii baa kala duwan waayahay horta qaacida meesha noo taalla waxa weeye alxariim lahu xukmu maa huwa xariimun lah yacni xariimku wuxuu la xugum yahay wuxuu xariim u yahay guriga xariimkiisii gurigu ka tirsan yahay ceelka xariimkiisu ceelu ka tirsan yahay qaryada seeraheeda ama xariimkeedu qaryadiibu ka tirsan yahay marka wixii xariim wax u ah xariimkaas uma la xugum yahayoo qofka iska leh waxa uu xariimka u yahay ayuunbaa kana iska leh oo ikhtisaasaadkiisu ka mid yahay qof kale waxba kama samayn karo xaraan kama dhisi karo xariimku wuxuu yidhi uu kala duwan yahay waxaana lagu salaynayaa curfiga wax kasta curfigiisa lagu salaynayaa waa waxa loo baahan yahay buu hi xariimka haddaan kuu tilmaama waa waxaa loo baahan yahay si shaygii macmuurka ahaa ee la dhisay loo dheefsado ismihii meesha ku yaalla si tamaam alintifaac si si dhammaystiran loogu dheefsado ayaa xariimka loogu baahan yahay waayahay la'aantii waa la dheefsan karaa shaygii laakiin tamaam alintifaac baa ku xidhan markaa tusaalayaal buu mualifka bixiye qaryada maalan tuulada hadduu qof uu qaryo camirto oo qaryo uu guryo uu ka dhiso qaryadaas xariim bay leedahay xariimkeeda waa maxay waa naadigii meeshii lagu sheekaysanayay golihii fardihii meeshii lagu ordsiinayey waxaa weeye geelii halkii la fadhiisanayay hadday geel ay leeyihiin ama farda ay leeyihiin carruurtii yarraa meeshay ku ciyaarayeen meeshii xabada laga soo guranayey meeshii xoolaha loo daaqgeenayey dambaskii meeshii lagu qubayey iyo qashinkii iyo wixii la midka ahaa waxaasoo dhan waxay ka mid tahay xariimulqarya lama exyayn karo qof exyayn kara ma jiro xaq uma leh qofkii inuu dhulkaas uu la wareego ama uu wax ka dhiso sidoo kale haddii waxani ceel uu yahay ceelka xariimkiisu waxaa weeye hadduu meel cidlo oo bannaan uu ku yaallo qofkaa waxa weye ceelkaa shubaya halka uu istaagayo naasixi qofka ceelka shubaya halkuu istaagaya weeye mowqifu naasix xawd darkii xoolaha laga waraabinaya biyaha lagu shubay kaasna meesha la dhigayay xariimkii uu ka mid yahay duulaabku waa aalada waxa weeye ceelka biyaha lagaga soo saaro ee daabadu ay wareejinayso daabadii aaladii ay wareejinaysa weeyaan ee ceelka biyaha laga soo saaraya kaasaa duulaab la yidhahda saaqiyadii kaasna waxaa weeye inta uu gaadhayo wuxuu ka mid yahay xariimkii ceelka mujtamaculmaa biyaha meeshay kusoo ururayeen ayadna xariimkii ceelku ka mid yahay daabadu ama xooluhu meeshay ku noqnoqonayaan daabada halkan u maalifku jeedo waxaa weeye waa daabadii lagu dhaaminayay ee ceelka waxaa weeye biyaha ka soo saaraysa xarig inta lagu xidho la soconaysa ilaa wadaantu ka soo baxdo dabeetana soo noqonaysa taas wey intay ku noqnoqonaysa xariimkii ceelka ayuu ka mid guri yahay guriga xariimkiisu hadduu meel cidlaha ku yaallo gurigu hadduu magaalo ku dhex yaallo ama xaafada ku dhex yaallo hadduu meel cidlaha ku yaallo kala duwanta hadduu meel cidlaoo mawaad ah ku dhex yaallo xariimkiisa waxaa weeye meesha damiskiisa lagu qubo qashinkiisa meesha lagu qubo barafkiisa meesha lagu qubo guriga meesha loo soo maro ee ku toosan albaabka intaasoo dhan waxa weeyaan xariimkii guriga hadduu anaat yahay aabaarulqanaat waa laas abaareedyo waa waxa weeyaan laasas yaryar oo isu dhodhow oo waxa weeye biyaha laga dhaansado weeye laasaskaas xariimkooda waxa weeye waa meesha haddii la qodo laaskii ku xigay ee u dhawaa uu soo dumayo ama biyihiisu ay yaraanayaan laaska kalaa guraya oo biyihiisu yaraanayaan ama wuu soo dumaya halkaasaa xariib noqonaysa marka haddaad laas kale qodanayso waa inaad ka fogaataa laaska kale masaafo laas kale uusan dumaynin isla markaana uusan biyo yaraynayn intaasi waa anwaacdii xariimka gurigu hadduu yahay guri maxfuuf oo yani guryo kale ay ku hareeraysan yihiin wax xariim ah ma leh haddii gurigii guryo kale ay ku hareeraysan yihiin ama ay hareeraha kaga dhisan yihiin waa sida hadda guryaha ku yaalla magaalooyinka o kale wax xariim ay ah leeyihiin guryahaasi ma jiro wax la isla wadaago oo keligii aan uusan gaar ku ahayn marka xariim khaas u ah ma jiro wuxuu ku yidhi walaa yumlaku bilixyaai noolayn laguma milkiyo xariimun macmuurin dhismo xariimkii wahuwa xariimkaasi maa tamasu lxaajatu baahidu waxay u taabanaysa wa ilayhi xaggiisa litamaam alintifaac dheefsashada dhammaystirkeeda awgii فxariimu اqaryati haddaba qaryada xariimkeedu waxa w annaadi golihii weeye wa murtakadu اlkhayli fardaha halkii lagu ororsiinayo wa munaaqu اlibili geela halkii la fadhiisinay weeye waa maطraxu ramaadi dambaskii halkii lagu qubayo weye wanaxwa wixii la ah. wa xariimu lbiiri ceelka xariimkiisu fi lmawaati meelcelaha ku yaala mowqifu naasixi qofkii ceelka shubayey halkuu istaagayay weye walxawdu darkii iyo waddulaabu iyo saaqiyaddii meeshii la weeye wamujtamacu lmaai iyo biyuhu meeshay kusoo ururayeen wamutaradidu daabati daabadii ceelka laga halkay ku noqnoqonaysa wa xariimu daari guriga xariimkiisu fi lmawaati meel cidlaha ku yaalay ee bannaan maطraxu dambaska meesha lagu qubaye weeye wa kunaasatin iyo qashinkii meesha lagu qubaye wa haljin iyo barafka meesha lagu qubaye wamamaru wamamarun iyo halka loo soo maraya gurigii fii sawbi lbaabi albaabka meesha ku toosan ah wa xariimu aabaari lqanaati laas abaareedyada xariimkoodu waxa weye maa meel weeye low xufira fiih haddii la qodo naqasa maa u ahaa laaskii biyihiisu ay yaraanayaan aw amase khiifa laga cabsanaya alhiniyaaru inuu dumo waddaaru lmaxfuufatu biduurin guriga lagu hareereeyey guryo kale laa xariima laha wax seere ah maba leh wayatasarafu kullu waaxidin qof walba wuu tasarufayaa oo maamulanayaa fii milkihi milkigiisa cala alcaadati sida caadada ah fain tacaddaa hadduu xadgudbo damina waa magdhabayaa walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye yajuusu inay bannaan tahay an yattakhida daarahu gurigiisa inuu ka yeesho almaxfuufatu lagu hareeriyey bimasaakina guryo kale xamaaman biyo kululays waistablan iyo waxa weye xerafardood waxaanuutahu dukaankiisa inuu ka yeelo fi lbazaaziina ee baclayaasha ku dhex yaalla xaanuuta xadaadin birtume dukaankii waase goorma idaxtaada hadduu dadaalo oo waaxkama aljudraana gidaarada uu adkeeyo wey wuxuu ku yidhi dadkii waxa weeye hantidooda iyo dhulalkooda iyo guryahooda maamulanayay qof kasta waxaa la rabaa si caadi ah oo waxa weeye dadka kale oo dhib aan u keenaynin inuu u tasarufo oo hantidiisii uu u adeegsado lama rabo inuu xadgudub sameeyo hadduu xadgudub sameeyo hantidiisii uu tacadi ku sameeyo isla markaa xadgudubka uu u tallaabo dadkii jaarka la ahaa waa magdhabaya wixii dhiba ka yimaada tusaale ahaan ninbaa waxa weeye ceel ka qoday gurigiisa laakiin ceelkii wuxuu ka qoday gidaarkii waxaw jaarkiisu iska lahaa hoostiisu ka oday waa dhulkiisii laakiin gidaarka hoostiisiibuu ceel ka oday gidaarkii baa soo dumay de wuu magdhalaya maxaa adgudub buu sameeyey laakiin sida muctamadka waxaa bannaan buu ku yidhi in gurigiisii guryo kale ay ku hareersnaayeen inuu ka dhigo xamaam meel biyaha lagu kululeeyo ama suuliba inuu ka sameeyo way bannaanta amaamkii biykulleys inu ka dhigo ama istabl waxa wey xera fardood inuu ka dhigo xeraha fardood waa garanaysa boord iyo waxbay kicinayaan wuu ka dhigi karaa inkastoo laga yaaba jaarku inuu boordka yar dhibsado laakiin dee hadduusan ma gurigiisa duminaynin dhibaato kalena u geysana weyn dee qaylada fardaha iyo sawaxankooda uu iska adkaysan karaya boordka kicinayaan iyo firada ay kicinayaan sidoo kale dukaankiisii uu ku lahaa baclaha dhexdiisa wuu ka dhigi karaa dukaan tumaal oo biraha lagu tumo tumaalka had iyo jeer dab buu shidaa birahana wuu garaacaa wuu samayn karaa inkastoo laga yaabo dadka dee baclayaasha inay dhibsadaan laakiin haddana way u bannaanta dukaankiisii hadduu mar adeegsanayo waa haddii uu dadaalo ixtiyaad uu sameeyo islamarkaana gidaarada u adkeeyo gidaarada gurigiisa u adkeeyo si garaaca birta uu garaacayo uusan gariir ugu samaynin gidaaradii kale ee dadkii jaar kale ahaa islamarkaana guryihii uusan dhibaato u geysanin marka inuu dadaal sameeyo ma laga rabaa ninkaas gurigiisa tumaal ka dhigta ويتصرف كل واحد قف والبو كتصرفها في ملكه ملكه على العادة سيدة عادة أه فإذا تعدى هدبه فإن تعدى هدو حد قد بضمن ومقدبيا والأصح معتمد وحوي أنه شان يجوز أن بنانتهي أن يتخذ إنه كيش داره قريس المحفوفة الوهريري بمساكن قريكله حماما بيكون ليس ويصطبلا حرف الضاد وحانوته دكان كيس إنه كيلا في البزازين بعلياش دحضو كيلا حانوت حداد الدكان برتمه واسع قرب إذا احتاض هدود دالو وأحكم الجدران قدر uu adkeeyo wayajuusu waxaa bannaan ixyaau mawaati alxarami xaramka dhulkiisa bannaan inuu nooleeyo oo milkiyo duuna carafaatin carafa markii laga reeba i muctamad haddaan qabanno qultu waxaan idhi musdelifatu musdelifiya waminan minana ka carafa carafa umay lamid wallahu aclam wuxuu ku yidhi dhulka bannaan ee xaramka maka dhulkeeda inta badan waa xaram xaramku wuu ka baxsan yahayba maka marka dhulka xaramka ee bannaan ee cidna aysan deganayn qof ixyaa ma ku milkin karaa wuu ku milkin karaaba ku laakiin waxaa laga reebayaa un carafa waa dhulka muslimiintu ay istaagaan maalinta carafo wuquuf carafo ka dhacayo kaa asaga lama milkin karo qof hadduu wax ka dhisto ma milkinayo ixyaa kuma milkinayo maxaa yeele waa maraafiqda caamka muslimiinta ka dhaxaysa wuxuu la mid yahay danta guud waxyaabaha logu talgalay sida meesha ciida lagu tukanaya saxaraha ku taalla iyo meelaha ceelasha loo soo arooraya biyaha laga cabayo iyo jidadka caamka muslimiinta ka dhexaysa taasi la mid caraf musdelife iyo minana waa un la mid maxaa yeele iyagana waxay ka mid yihin meelaha dee xajka lagu guto ee muslimiinta xujaajta ay u hoydaan carafo bay la mid yihin oo iyagana lama milkin karo qof hadduu wax ka dhisto hotel buu ka sameeyey carafa ama musdelife ama mina ma milkinayo axyaa kuma milkinayo waa tan hadda culimmadu u diidaysa inay fatwoodaan in hoteelo laga dhiso carafa iyo musdelefe iyo mina maxaa yeelay waa wax loo baahan yahay muslimiinta o dhan ka dhaxaysa nabiguna wuxuu ihi sala allah alay waslam markii la weydiiye ya rasuul allah guri ma kaaga dhisnaa ee aad hadhaysato mina markaasuu nabig alay slam wuxu uhi laa mina munaaqu man sabaq mino waxa weeye waa meel qofkii u soo horreeyey uuna xaq u leeyahay qofki walba u soo horreeya mina ayuunbaa degaya waa meel muslimiinta ka dhexaysay qofna ma yeelan karo ويجuز waxaa banaan إحyاء mawaati الxarم xaramka dhulkiisa banaan in la nooleeyo duuna carafaatin carafase lama nooleyn karo في aصح muctamad haddaan qabno qultu waxaan musdeliفatu musdelife iyo mina mino ka carafa carafa uma la mid yahay والله أعلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين